alxamdulilah axmedow su-aashani marar badan bay culimmadu ka hadlaanoo waxaan network marketingka ay yidhaahdaan ama taswiiq shabak iyo haramiga la yidhaahdo ama byrabaydhka loo yaqaano intaan ogahay anugu aan garanayo asaxul aqwaali waxaa weeye waa ganacsi xaaraana wey gelitaankeeduna xaaraan wey waana ganacsi ku salaysan asal ahaantiisu waxa laga faa'iidayo xubinnimada ama membershipnimada laga faa'iidayo lacagtaa lagaa qaadanayay ku salaysan tahay ee maado la soo saarayo ama production ama intaaj ay soo saarayaan kuma salaysna saa darteed muddo markii la joogaba dhowr magacbaa socdoo suuqa ka baxa kuwa kalaa soo gala intaan xasuusto aan wax ka akhriyey dhowr iyo siddeetankii san qarnigii hore ama bilowyadii sideetamaadkii bay north americaiya ka soo bilaabatay ilaa yurub bay soo martay kadibna wakhtiyadii dambe caalamul carabiya afrikiya iyo u soo gudubtay markii hore kaadh la bixiyo membership keliya laga ganacsan jiray kadib dowladuhu markay mamnuuceen loona aqoonsaday business inuu yahay tijaaro iyo ganacsi xeeladaysi iyo musuq maasuq iyo khiyaano ku salaysan oon wax daacadnimaa lahayn ama waxyaabaha business fraudka yidhaahdaan bangiyo bangiga adduunka iyo kuwa lacagta iyana qoraallo ka soo saareen maxkamado badanna ka furmeen ingiriis iyo maraykan iyo waddamaday jireen be waxay bilaabeen wax kaava ama ay khitaa oo isku qariyaan mar waxaa lagu leeyahay qalab tacliina weeye mar waxaa lagu leeyahay dawooyin baa lagu leeyahay harbaliis iyo wax lamida ah daweyn cashaabta iyo dhirta mar waxaa lagu leeyahay qalab electronic oo combyuutari iyo wax lamida hadda telefoonaa la sheegayaa marba waxbaa la sheegaa kutub iyo qoraallo badan iyo rasaayil iyo diraasaad iyo fataawo badan bay culimmadu leeyihiin marka laysku soo ururiyo diraasaadka la sameeyey boqolkiiba lix baa faa'iida boqolkiiba sagaashan iyo afarna way khasaartaa waddankan kenyaan joogno wakhti dhaxdaas ah, oon filayo laba kun iyo sagaalkii meelaha miyay ku aadanayd dee lacag badaad fara badan oo dhowr iyo soddon bilyan ah saas lagu dhacay rag wasiiro ahaa iyo xaasaskoodaa qayb ka ahaa waddankan oo maxkamadahooda iyo dacwadoodu socon jirtay dadkii sidaas samaynayeyna dhowr qof oo shabakadan sii taxmaysa labalabada usii kala farcamaysa midba laba sii daba istaagaysa misi istaagayse inta kore unbaa faa'iida inta kale khaasir damba khaasiriin wey saas darteed waa business ka mida jinsiga qamaarka qaybaha dilaalkana farqi badan baa u dhexeeya marar waxaa jirtay aan si gaara ah uga hadlay culamo badan baa ka hadashay ninkan hadduu reer norway yahay waxaan rajaynayay inuu ogaada dictor sheekh dictor cali uh, maxamed saalax oo waxaan ogaa isagana mar ka hadlay maalin dhexdaasa waxaa warbaahinta ka akrinayay culimo burca miyahayd mise hargeysa somalilan ku kulantay oo daraasad dheer ay arrimahan ka sameeyaan culimo soomaaliyeed iyagana shirkada meesha ka jiray ka soo saaray waxaana xaaraan inay tahay marka waxani waa business xeelad iyo musuq maasuq iyo isdabamarin ku salaysan wey waxaan dhilaha dadku waxay iska daayaan wax shaqoo jiddi oo xalaala ha raadsadaan waxaan maadadan inaan ganacsi laga rabin iyada waxaad ka garanaysaa kambaniyada markaad dadka intaad weydiiso magacooda qaado websaytyadooda ama internetkooda mowqicdooda aad gasho membershipka la xayeysiiyaa oo la hormarinayaa production iyo maado la saaro oo suuq la gelinayo la hormarinayo la gadayo warshadihii istoorada ma jirto waxaad ka garanaysaa waxa rasmiga laga ganacsanaya maaha shirkaddu waxay ka ganacsanaysa suuq geysaayo afar qof oo u timid kuma adkaato bilahi towfiiq